bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin baabu kana waأkhwaatiha wa cagsu ina yaa ukhaya fi اlcamal kana wman faka اlfatىa wlam yazl whakada asbaxa ثuma amsى wdla ثuma baata ثuma adxىa wsaara ثuma laysa ثuma ma barix wma fatii fafqh bayaan اlmutadix wa ukhtuhaa maadaama faxfadanhaa waxdar hudiita an taziiqa canha taquulu qad kaana alamiiru raakiba walam yazal abuu caliyin caatiba wa asbaxa albardu shadiida faclamii wabaata zaydun saahiran lam yanami waman yurid an yajcala alakhbaara muqadimaatin falyaqul makhtaara mithaaluhu qad kaana samxan waa'ilu wawaaqifan bilbaabi adxa saa'ilu wain taqul yaa qowmi qad kaana almaطr falasta taxtaaju laha ilaa khabr wahaakada yasnacu kulu man nafath biha ida jaaءat wamacnaaha xadath walbaau takhtasu bilaysa fi lkhabr ka qowlihim laysa alfataa bilmuxtaqar inta waxaan ka gelaynaa kaana iyo akhawaadkeeda hadda waxaan ka soo baxnay nawaasikhdii dana iyo akhawaadkeeda iyo ina iyo akhawaadkeeda iyo laa naafiya liljinsi marka bictibaar nawaasikh waayihiin bictibaar mansuubaat waayihiin ina kaana iyo akhawaadkeeda min almansuubaat biictibaari ana akhbaarahaa mansuuba waataan horey u soo sheegnay marka kaana iyo akhawaadkeeda min xayثu alaqsaam waxa waay kulligeed cala alqowl araajixi afcaal wada waay leysaba ha laysku khilaafe ah kaana iyo akhawaadkeeda calaa cagsika ina wa akhwaataha cagsinimadaas labay ku tahay ina iyo akhawaadkeeda kulligeed xuruufay wada ahaayeen kaana iyo akhawaadkeedana kulligeed afcaal waay wa waa cagsi cagsi kale bay isku yihiin oo kaana iyo akhawaadkeeda tacmalu cagsa عمل ina wa akhwaatiha bimacnaa kaana tarfacu lisma wa tansib alkhabr baynamaa ina kaanat tansib lisma wa tarfacu alkhabr haddaad tidhaahdid allaahu samiicun kaana geli kaana allaahu samiican alaleeh haddii ina guriga ina allaha samiicun cagsay isku yihiin marka kaanay akhawaadkeeda saddex iyo toban ficil weeyaan waxaa loo qeybinayaa laba qeyb qeyb waxay samaynayaan annahaa tacmalu camala eh, camala kaana tarfacu tarfacu alisma watansibu alkhabar biduuni shuruud sideed oo saddex iyo tobankii ka mid ah biduuni shuruud bay camal falayaan annahaa idaa baasharat ilmubtada walkhabar tacmalu camala almadkuur shanta soo hartay oo infaka iyo fatiya iyo barixa iyo zaala afartan waxaa u shardi a ah inay maa naafiya in nafyi iyo shibhu nafyi inuu ka hormaro nafyi iyo shibhu nafyi macnaha nahyi iyo istifhaam waay inuu ka hormara yay ku noqon karaa min akhawaati kaana haddayna ka hormarin waxa weeyaan eh, ficil caadi bay isku noqonayaan oo sidii tarfacu ism tansibu khabru ay ka baxayaan midka shanaad daamo weeyaan waxaa u shardiga an yataqadama calayha ma almasdariya aldarfiya oo maadaama in la yidhaahdo laa azaalu aqra'u maadaama caliyun mudaakiran fiiri hadda maadaas mudata dawaami caliyin ay laka dhigan tahay macnaha dawaamkii oo masdara iyo muddadii oo darafka labadii ah inta la gooya maadi laga soo ciwad qaatay marka min xaythu eh, afcaashan shuruudaas ay leeyihiin marka hore kulligeed waa afcaal kulligeed cagsu inay samaynaysaa midda kale waxaa waay sideeda ugu horeyso biduuni shard inay camal falayaan waxaa unu shardi mubtadai khabar inay galaan shanta kusoo xigda shuruuday u baahan yihiin shantaas afarta horoo ka mid ah in nafyi iyo shibu uu ka hormaro midda oo shanaadna daamo waayo inay maa masdariya oo darfiya ka hormarto min xaythu shuruudtaas weeyaan nuqtada labaad maadaama kaana iyo akhwaadkeeda afcaal ay yihiin sida maadigooda ay u camal falayaan yaa mudaarica iyo maxaan ku iraahdaa amarka iyo masdarka yuu u camal falayaa marka kaana haddii ay camal filin yakuunu waa lamid yakun wayakuuna arasuulu shahiidan aa wayakuunu arasuulu shahiidan rasuul waa isimkii shahiidanna khabarkii weeyaan amarkii sidaas oo kale waa kunuu xijaaratan aw xadiidan sida uu ilaahay u yiri jala jalaaluh kunuu xijaaratan aw xadiidan kunuu isimkeedii waa waawgaas xijaaratan khabarkeedii masdarkiioo kown ah lamid ah eh, oo kownuka qaa'iman haddaad tiraahdid isimkiisu waa loo idaafeeyey qaa'imanna khabarkeedii waa alkhulaasa sidii afcaashan maadigeeda u camal falaysay wa maa tasarafa min almaadina u camalkii oo kale u qabanaya nuqdadaas waa nuqdo oo muhim jiddan ah in la fahmana loo baahan yahay bikhilaaf ina iyo akhwaadkeeda ina waaba xuruuf tasaruf ma laha ina ina leedahay marka shuruud kale ay leedahay musanifka asaa meesha noogu sheegi doono markaasuu ri wacagsu inna yaa ukhaya fi lcamal kaana waman faka alfataa walam yazal wacagsu inna haddii kale kaana iyo waman faka iyo walam yazal saddexdaas cagsu inna weeyaan inay cagsi u yihiin yaa ukhaya walaalkaygii yaraayow fil camali bay cagsi ugu yihiin waxa weeyaan adawaadkan camalka ay sameeyaan ay samaynayaan waa cagsi oo ina camalkeedii ah oo hadday ina isimka kordhigi jirtay khabarkana ay godi ay godi jirtay tanna cagsigeeda waa isimki way godaysaa khabarkiina way kordhigaysaa wahaakadaa midkaa waxaa lamid e kaanadii asbaxayaa lamid e thuma amsaayaa lamid e wdalayaa lamide uma baataa lamide uma adxayaa lamide wasaaraa lamide uma leysaa lamide uma maa barixaa lamide wamaa fatiyaa lamide ee fafqah faham bayaanii aniga cadaynteyda almutadix iska cadaa wixiin kuu caday faham wa ukhtuhaa laba iyo tobankaas waxaa la walaale maadaama yaa la walaale oo ayadana camalkooda kala camal falaysa ee faxfadanhaa adawaadkaa saddex iyo tobanka xifdi waxdar kana digtoonaa hudiita ha lagu hanuuniye an tasiiqa canhaa inaad ka weecatid iska ilaali marka musanifkii hadda adawaadkii buu kuu tiriya tirin waa taas ayagii baa laguu tiri markaad ugu laabatid saddex iyo toban waay kala bixi saddex iyo tobankaas musanifka ma sheegin shuruudda loogaga baahan yahay sideedna biduuni shardi bay samaynayaan afartan soo hartay mid kastaba fiiri hadda manfaka infakaa mid e ma dhihin maa ou xariiriye yazal a kamid e ma dhihina lam yazal ou la xariiriye barixa ma dhihina maa barixaa la xariiriye fatiya wuxuu ri maa fatiya fiiri marka intaa afarti ah shardiga dibniyan uu kugu sheegay kuma uusan tirin keli ah laakiin qaarne maa buu ka daba xariiriyey waxaa la ogaaday markay min akhawaati noqonayaan zaala iyo fatiya iyo infaka iyo barixa waa markii nafyi iyo shibunafyi ka horeey walidaalika musanifku wuxuu noo sheegay ayagoo maa ay la wada xariirta ama lam oo nafyi uu la xariirto huma wuxuu ku yihi walaalkeed maadaama waa isna maabuu ka hormariyey oo masdariya oo darfiya marka dimniyan yaa wixii shuruudda u baahnayna uu la xariiriyay ka mithaal ahaan wixii kalena sidoodu u sheegay waa ka taquulu waxaad leedahay qad kaana alamiiru wuxuu ahay raakiban mid oo saaran kaana allaahu gafuuran raxiima kaana allaahu gafuuran waa ka akaana alamiiru raakiban fiiri marka awalkii hore alamiiru raakibun mubtadii khabar ay ahayd kaanaa la geli isimkii waa la goday khabarkiina waa la kordhiga kaana alamiiru raakiban walam yazal kama zuulin abuu caliyin ninka la caatiban in mid macnaha canaananaya inuu yahay markaa lagumashi caatiban akhaahu fi taqaacudi can tacalum اcilm wa wa wa fiiri markan lam yazal abuu caliyin abuu caliyin caatibun iyadoo mubtadii khabar aheed yaa yazal la geliyey yazal maadaama nafyi u baahan taha lam yazal yaa layidhi wa asbaxa albardu waxau ahaaday shadiidan ee faclam ogow oo isku hadlaynin dharla-aan ha isku bixi wa baata zaydun wuxuu saahiran mid oo soo jeedo lam yanam ma hurdin marka waxa weeyaan afcaashan baata iyo amsaa iyo asbaxa iyo dhalla markay akhawaati kaana ahaanayaan markay bimacnaa saara ay ximbaarsan yihiin waay baata waa baryay lama dhahay baata wuxuu ahaaday saahiran saasaa la leeyahay sababta waxa weeyaan eh, haddii macnahoodii dhabta ahayd oo ka muuqatay loo sheego mafcuul u gudbi maayaan marka macnaheedii ma aha hadda baata macnihii asalka oo min albaytuuta waa wadataa oo baata zaydun saahiran wuxuu baryey xalay asoo soo jeedo ay macnihii ka dhigan tahay oo baytuutadii waa ku jirtaa laakiin bimacnaa saara ayaad ku laqbaynaysaa xataa yumkin laha an tatacaddaa ilaa eh, khabariha haddii laakiin lidaa asbaxa waa waag bariistay eh, maxaan ku yidhaha baata xal uu baryey amsaa waa galabaystay haddii la yidhaahdo marka afcaal laasima ay noqonaysa ayib marka afcaashan kaana macnaheedii ama saara macnaheedii inay ximbaarsanaato waa la rabaa macnihii asalka ou lafdiga ku tusinayne waa laga fahmayaa asigani ayib waa waa qeyb markaasuu uri wman yurid an yajcala alakhbaara muqadimaati falyaqul makhtaara waman yurid ninkii doono an yajcala alakhbaara akhbaartii inuu ka yeelo muqadimaatin mid la hormariyey falyaqul ha yiraahdo makhtaara macnaha falya'ti bimakhtaara wuxuu raba hala yimaado marka axkaamtii uu noo galay wuxuu ku leehay afcaashaas aan kuu soo tiriyey inay mubtadaha godanayso khabarkana ay kordhiganayso cagsu inna waa waa laga fahmay nuqdada labaad inna maxaan soo niriyey akhbaarteeda ina ma soo hormari karto ilaa idaa kaana darfan aw jaaran wamajruuran ilaa idaa kaanat duruufan aw jaaran wamajruuran inay tahay maahine kaana way khilaafsan tahay marka yajuusu an yataqadama alkhabaru calى smi kaana oo waxay ahayd kaana zaydu caaliman ma hayno kaana caaliman zaydun ala dhihi karaa caaliman khabaru kaana mutaqadim zaydun ismu kaana muakhar alcraabiya marka khabarkii hormaritaankiisii laba xaalo waay an yataqadama alkhabaru cala اlismi wa hada kahiir oo kaana zaydun caalimanti caalimka zaydka hormari kaana caaliman zaydun hada taqadumu اlkhabri cala اlismi waa hal xaalo waay xaalada kale an yataqadama alkhabaru an yataqadama alkhabaru cala smi kaana wa kaana nafsiha ayib midda horo taqadumu اlkhabri cala اlismi khilaaf kama joogo wa fii jamiicihaa tawasut alkhabr ajiz wa kulun sabqahu daama xadar ou ibnu maalig yidhi dhammaanteed waxaa la ogol yahay an yataqadama alkhabaru cala alismi taa waa la og yahay ayib marxalada labaad qur-aanka wax badana ku soo hora wa kaana xaqa calayna nasru lmu'miniina wa kaana nasru muminin xaqan carabi ahaan saas ay ku kala horeeyeen laakiin hadda fiiri xaqan oo khabarkaa soo hormar nasru isimkaa dib maray hada khilaafka ma joogo qeybta labaad an yataqadama alkhabaru calaa cala alafcaal wa calaa asmaa'ihaa qeybtaas markii laga reebo wixii maa naafiye ay gasho iyo leysa iyo maadaama intaas lagama hormari kara khabarkoodii inta soo hartay saddex iyo toban mar tobanka soo hartay yajuusu an yataqadama alkhabaru cala alafcaali wa calaa asmaa'iha oo kaana zaydun caaliman ou ahaay caaliman kaana zaydun aad dhihi kartaa kaanadii aad caalimkii oo khabarka a ah ka hormari kartaa taas waa bannaan tahay ilaa laysa cala alqowli saxiix wamaa daama iyo maa oo naafi haddii la yidhaahdo maa zaala caliyun kaatiban haddii la yidhaahdo kaatiban maa zaala caliyun lama dhihi karo liannahu maa naafiya laa yacmalu maa bacdaha fi maa qablaha sidaasaa loo reebay marka musanifka wuxuu ku yiri waman yurid ninkii doono an yajcala alakhbaara akhbaarti inuu ka yeelo muqadamaatin mid la hormariyey falyaqul ha yiraahdo makhtaara wuxuu doonto mithaaluhu waxaa ka mid e qad kaana wuxuu ahaaday waailun ninka waaile samxan mid deeqsi ah wa waaqifan adxaa wuxuu ahaaday asaa'ilu midkii wax weydiisana tuugsana bilbaabi marka labadii haddi wuxuu noogu miithaaliyey taqadumu alkhabari cala alismi faqad qad kaana samxan waailun khabarkiyaa wuxuu dhex galay bayna alafcaal oo kaana iyo bayna asmiha oo waailki ah waa banaan tahay suurada labaad wawaaqifan bilbaabi adxa saa'ilu waaqifan oo khabarkii ayaa wuxuu kasoo hormaray ficilkii adxaa iyo isimkiisi aswato saa'ila khabarkii kasoo hormaray aydana waa banaan tahay labadaas xaalaba intaasaa laga fahmay wa in taqul yaa qowmi qad kaana almaطr falasta taxtaaju laha ilaa khabr wa in taqul haddaad tidhaahdid yaa qowmi qowmkeygiyow qad kaana almataru matarkii waa la helay haddaad tidhaahdid falasta matii taxtaaju midkii ugu baahan lahaa likaanadii ilaa khabarin ugama baahnid meeshaan haddana wuxuu noogu gelayaa hadda hal miithaaluna soo siiyey hal xugum uu noo soo sheegay xugumkaas waxa weeyaan in taqadum alakhbaar sawaaء cala alasmaa aw cala alasmaa walafcaal waa lasoo sheegay hal min axkaami kaana wa akhwaati ay ka mid tahay xukumka labaad waxa weeyaan kaaniyo akhawaadkeeda waxaa loo isticmaali karaa in ay tahay kaana taama iyo iyo iyo ayagoo ayagoo nawaaqis ah marka tustacmal hadihi alafcaalu taaratan taamatan wa taaratan naaqisa laakiin taama maxaa lagala jeedaa taama waxaa lagala jeedaa an yaktafiya alficlu bimarfuucih oo had awal kaana zaydun caaliman soo mahen kaana zaydun zayd baa la helay uu noqona marka maxaa loogu magacaabay taam haddiiba laba shay u u baahnay mid kamid hadduu ku kaaftoomay ninkii laba shilin haysto iyo ninkii hal shilin haysto waa kala deeqsan yihiin maxaa loo yiri markii ay marfuuceeda ku kaabsoonto taam maxaa loo yiri oo markii ay marfuuceedu isimka iyo khabarkii ay qaadata naaqisa maxaa loogu magacaabay waxaa la leeyahay alxaajatu daliilun cala naqsi hadday kaanadii ay khabarku u baahato naaqisaa lagu magacaabahoo dacfigaas oo baahida ayaa naqsi loogu magacaabaya hadday marfuuceeda ku kaaftoomtana taamaa la leeyahay oo waxa weeyaan eh, waxay qaadatay marfuuceeday ku kaaftoontay waxaa lagu miithaaliyaa eh, nin duq markuu qofka noqdo ul saddexaad uu u baahan yahay ul ou ku tukubo markii labada lugood laga reebo marka macnaheedii ushaas oo u baahday ma waxay tusinay nin kaamil inuu yahay mase naaqisnimo naaqisnimo ay tusinaysaa labadii lugood tabar baa ay ku filnaan waayeen baahi kaloo dheeraad ahaa keentay alkhulaasa afcaashan ida اktafat bimarfuucihaa fahiya taama a lagu magacaaba wa ida اxtaajat ilaa mansuubiha fahiya naaqisa musanifkaa marka mithaalkii kuu sheegay waa kana wa in taqul haddaa tirahdid yaa qowmi qowmkeeyow qad kaana almataru matarkiyaa la helay falasta ma tihid taxtaaju ilaa khabarin khabar mid ugu baahan ma tihid lahaa likaana wahaakadaa sidaasaa yasnacu ou samaynayaa kullu man shaksi dhammaantiisa nafatha ku dhawaaqay bihaa bikaana idaa jaaad hadday timaado wa macnaahaa macnaheedana xadatha waa soo diriyey ay tahay ayib hadalkaas hadal fiican weeyaan wuxuu ku leeyahay meel kasta oo kaana ay ku timaado macnaheedana bimacnaa wujida waxadatha ay tahay marfuuceeday ku kaaftoomaysaa uma baahana mansuub marka su-aasha meesha imaan kartaa waxay tahay waan fahamnay kaana inay tahay midda marna taama noqonayso marna naaqisa hal haada likaana waxdaha am ljamiic alafcaali alatii macaha sida sawaabka waxa weeyaan jamiicu alafcaali athalaathata cashar taأtii taaratan taamatan taktafi bimarfuuciha wa taaratan taأtii naaqisa taxtaaj ilaa mansuub ilaa thalaathata minha fatiya iyo leysa iyo zaala saddexdan ficil weligood naaqisay noqdaan oo marfuucooda ku kaaftoomi maayaan ma maqlaysid laysa zaydun zayd ma joogo keligiis lama dhihi karo waa in khabar ay qaadata fatiyana waa lamid oo maa fatiya caliyun kama zuulin kaatiban kaatiban lama goyn karo zaalana waa lamid cala qowl saxiix walidaalika ibnu maalik wuxuu iri waduu tamaamin maa birafcin yaktafi E, maxay ahayd waduu tamaamin maa birafcin yaktafi wamaa siwaahu naaqisun wanaqsu fii fatiya laysa zaala daa'iman qufii buuri naqsiga waxaa weligiisba daba yaalaa laysa iyo zaala iyo fatiya marka waxaanu ogaanay saddex iyo tobankan marna taamaa loo isticmaalaya marna naaqisa ilaa saddex oo weligoodba naaqis noqonaya mithaalkeeda wuxuu kugu mithaaliyey haddii lagu yidhah qad kaana almataru matarkiyaa la helay bimacnaa wujida hadday noqoto kaanadi uma baahna khabar kaana ficil maadi ma la dhahay naaqis tarfacu lisma tansib lkhabar ma ku daraysa kaana ficlun maadin mabniyun cala almataru faacil a laleeyahay ma dhehaysid ismu kaana waxaa kamid a laleeyahay fi eh, lqur'aani alkariim wain kaana duu cusratin fa nadiratu wa in kaana duu cusratin mid culays u saaxib eh haddii la helo faqiir ah fa nadiratun in la sugo weeyaan marka fiiri kaanadi khabar ma laha fa nadiratun taas jawaabu shardi waa intay jawaab u tahay kaanadina ficil maadi oo taam ah waay duudina waa min asmaaءi اkhamsa waa naaqis waxaa lamid i eh, fa subxaana اllaahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun fa subxaana allahi ilaahay baa nasaan xiina tumsuuna markaad galabaysanaysiin wa xiina tusbixuuna khalaas tumsuuna waa ficil mudaaric marfuuc bihubuut nuun wlwaaw faacil alemane tumsuuna ficil mudaaric naaqis tarfacu ismu tansib lkhabr lama dhahay marka taasna waxa weyaan min axkaamiha uma wuxuu iri walbaau takhtasu bilaysa fi lkhabr ka qowlihim laysa alfataa bilmuxtaqar walbaau badi takhtasu way khaas ahaataa bileysa bay ku khaas ahatahay fii khabariha khabaru leysa yaa ba zaa'ida ay gashaa ka qowlihim oo kale weeyaano laysa alfataa shaabki ma aha bilmuxtaqari mid la xaqira ma aha waxay ahayd laysa alfataa muxtaqiran sidaasay ahayd marka asigoo sidaas ayaa ba la geli marka bilmuxtaqarkaas badaas waxaa laleeyahy waa ba zaa'ida fi licraab muxtaqarkii mansuub wa calaamatu nasbihi fatxaa la dhihi doonaa muqadara manaca min duhuurihaa dukhuulu xarfi ljari zaa'id marka xaqiiq ahaan waa kor dhigan tahay lafdiga unbay ka hoos dhigan tahay walidaalika laysa fi lqur'aani alkariim ayadoo isimkeedii toos u nasbisatay lama arkin ilaa qowlahu tacaala falaysuu sawaaan laysuu waawdaasaa isimkeeda sawaana khabarkeedii waa laakiin inta kale alaysa allaahu bikaafin alaysa allaahu bicasiizin dintiqaam fiiri khabarkeeda ba a la geliyay alaysa allaahu bicasiizin haddii la yidhaahdo alaysa allaahu casiizan ay ka dhigan tahay min xayثu اlicraab marka laysa iyo laa yakuunu iyo iyo laa naafiya khabarkooda waxa waaye ba baa la geliyaa laakiin leysa kumaba sii jirtaba bal waxaa weya min min kalaami alfasiix in khabarkeeda badaas la geliyo sidaasa asal ah marka leysa minmaa takhtasu bihi marka waxa weeyaan kaana wax badan ay khaas ahayd oo waqad tuzaadu kaana fii xashwin kamaa kaana asaxa cilma man taqadama waa ka ibnu maalig yidhi shan oo eh, min khusuusiyaati kaana jirto adawaadkan oo saddex iyo tobanka madaxweynahooda waa kaana walidaalika kaana khawaaisteeda waxaa ka mid eh in ayada bayna mutalaasimeyn lagu siyaadi karo oo zaydun qaaimun kaana laiska dhexdhigi karaa zaydun kaana qaaimun a ah laiska dhigi karaa kaanada zaa'iday noqona kow kaanadii waxaa banaan in la xadfa khabar eh, eh, camalkeedana ou baaqi noqdo kaanadii waxaa banaan mudaariceeda yakuunu ah in layska gooyo walam aku bakiyan sidii ilaahay nabi eh, eh, eh, maryama uu kaga hadlay ay tiri walam aku bakiyan walam akun waa la gooy walaa taku fii dayqin mima yamkuruun marka khawaasta ee kaanay kamid tahay musanifka kama uusan hadlin laakiin ku baraarugsanow ayib intaas waxaa weeyaan kaana iyo akhawaadkeedii waana eh, in yo hadda ku filan ninka mubtadiga ah musanifku waa ka sheegay wa cagsu ina yaa ukhaya fi lcamal kaana waman faka alfataa walam yazal waxaad leedahay kaana iyo waman faka alfataa iyo walam yazal cagsu ina inay cagsi u yihiin oy kasoo horjeedaan yaa ukhaya walaalkay fi lcamali camalkay cagsi uga yihiin marka sidaasaa loo ciraaba alwaaw istinaaf caksu khabaru limubtadain maxduufin taqdiiruhu caksu khabaru khabaru muqadamu mabniyun cala dami fi maxali la caksu khabaru muqadamu marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirih caksu mudaaf ina mudaafun ilayh mabniyun cala alfatxi fi maxali jarin yaa xarfu nidaa khaya ismun majruuru biyaa wa calaamatu jarihi kasra fatxatun muqadaraة calى ma qabla yaa اlmutakalimi manca min duhuriha ishtiqaalu اmaxali bxarakati اmunaasaba ukhaya mudaaf yaa mutakalim mudaaf ilayh mabniun cala fatxi fi maxali jarin fi lcamali jaaru wa majruuru bcaksu ay ku tacaluqdaa kaana mubtada muahar mabniun cala fatxi fi maxali rafcin kaana kaana iyo wamaa bacdaha cagsu ina weeyaan saasay khabar ku yihiin marka waman faka alfataa inta hadda mithaalna waa laga dhigay laakiin alwaawu xarfu caطfin man faka alfataa macطuufu calى kaana marfuucu calaamatu rafci damat muqadaraة calى aakhirihi manca min duhuuriha ishtigaalu اmaxali bxarakati اlxikaaya walam yazal alwaawu xarfu caطf lam yazal macطuufu calى kaana wاlmacطuufu calى اlmarfuuci marfuucu calaamatu rafci damat muqadaraة calى aakhirihi manca min duhuuriha ishtigaalu اmaxali bxarakati اlxikaaya hadda afcaal ahaan loolama jeedo kaana lafdiga kaana hi cagsu ina weeyaan waman faka in fakane cagsu ina weeyaan walam yazal lafdigaas lam yalzal ene cagsu ina saasay macnihi ka dhiganta wa haakada alwaaw اstinaaf ha xarfu tanbih kada kaaf xarfu jarin da ismu ishaara mabniin calى sukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliqu bkhabri mutaqadimin bkhabri mutaqadimin maxduufin taqdiiru kaa'inu khabr mqadam asbaxa mubtada muahar marfuuc ina tirahda asbaxa mubtada muahar mabniun cala fathi fi maxali rafcin ama xarakat اlxikaaya labaday ad icraabtid waa leedahay ثuma xarfu caطfin amsa macطuufu calى asbaxa wa dala macطuufu calى asbaxa ثuma baata macطuufu calى asbaxa ثuma adxى macطuufu calى baata hadee ثuma la yihahda kan ka hore ku cadaf wa saara macduufun calaa asbaxa huma leysa macduufun calaa asbaxa huma maa barixa macduufun calaa asbaxa markaasaad leedahay walmacduufu cala almarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci dama muqadar calaa akhiri manaca min duhuriha ishtiqaal lmaxli bixarakat alxikaaya hadaa kale barixa huma maa barixa macduufun calaa asbaxa mabnun cala alfathi fi maxali rafcin ama iska binay biictibaari annahaa afcaal fi gayri maxaliha haddii kalena xarakat اlxikaaya craab wmaa fatiya alwaawu xarfu caطfin ma fatiya macطuufu calى asbaxa mabniyun calى fathi fi maxali rafcin fafqh alfaa listinaaf ifqh ficlu amrin mabniyun calى sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta bayaani mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxaة muqadaraة calى maa qabla yaai اlmutakalimi manca min duuriha ishtiqaalu اmaxali bxarakati اlmunaasaba bayaani mudaafu yaa mutakalim mudaafu l mabni cala sukuni fi maxali jarin almutadixa sifatu lilbayaani wa sifatu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wa ukhtuhaa alwaawu xarfu caطfin ukhtu mubtada marfuucu calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhiri ukhtu mudaafha mudaafu il mabni cala sukuni fi maxali jarin maadaama khabru mubtada marfuucu calaamatu rafci damaة muqadaraة calى aakhirihi manca min duhurihaa ishtiqaalu lmaxali bxarakati alxikaaya wa ukhtuhaa walaalkeedne wa ukhtuhaa kuwaas walaashood maadaama weeyaan khabar wa faxfadhaa faxfadanhaa ayb alfaaw listinaaf ixfadan ixfadan ficil amar mabniyu cala alfatxa liitisaalihi binuuni tawkiidi alkhafiifa wاlfaacilu damiiru mustatin wujuuba taqdiru anta wnun nuun towkiid laa maxala lahu min alcraab haa damiir mutasil mabniun cala sukuni fi maxali nasbin wajumlatu faxfadanha laa maxala laha min alcraab waa istinaafiya waxdar alwaaw xarfu alwaaw istinaaf ixdar ficlu amri mabniun cala sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiruhu anta hudita hudii ficil maadi mabniun cala sukuun liitisaali bidamiir rafci lmutacariki wa huwa mabniyun lilmajhuul wataau damiir mutasil mabniyun cala alfatxi fi maxali rafci naa'ib lfaacil wa jumlatu hudita laa maxala laha min alcraab liannaha jumlatu muctarida jumla ducaa'iya waay waxdarka digtoonaaw an taziiqa canhaa saas waa kalaamka an xarfu masdarin wa nasbin taziiqa ficlu mudaaricu mansuubu ban wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta canha jaar majruur mutacaliq btaziiqa wاljumlaة min an wmaa dakhalat calayhi fi ta'wiili masdarin mafcuulu bihi ixdar waxdar zaygaka canha saasay noqonaysaa zaygaka an taziiqa zayga laga dhalaalina zaygaas mafcuulu bihi ixdar uu noqonaya waataan soo sheegno an meeshii lagu arkaba laabuda min ta'wiiliha bimasdarin intaan amhiladii waa taquulu ficlu wa faacilu qad kaana qad kaana qad xarfu taxqiiq kaana ficlu maadi naaqis tarfacu ism tansib اkhabr alamiiru ismu kaana marfuucu calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi raakiban khabaru kaana mansuuba calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi walam alwaawu xarfu caطfin lam xarfu nafyin wa jasmin yazl ficlu mudaaricu majzuumu bilam wa calaamatu jasmihi sukuun wahwa min zaala naaqisa yarfacu ism wayansib اlkhabr abuu ismu yazl marfuuc w calaamatu rafcihi lwaaw niyaabata can dama liannahu min alasmaaءi اlkhamsa abuu mudaaf caliyi mudaafu ilayh majruur calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhiri caatiban khabaru yazl mansuubu calaamatu nasbihi fatxaة daahiraة fi aakhirih inta kale craabteeda sidaas waa w asbaxa asbaxa ficlu maadi naaqis albardu ismu asbaxa marfuuc shadiida khabaru asbaxa mansuub faclam waa jumlo oo oo beytka lagu dhamaystiraya iclam ficlu amrin mabniyun calى الsukuun wa inamaa kusira litakhalusi min iltiqaaءi الsaakinayn wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta wa baata zaydun saahiran iyo asbaxa albardu shadiidan isku craab waay lam xarfu nafyin wa jasmin yanam ficlu mudaaricun majzuum bilam wcalaamatu jasmihi sukuun wa inamaa kusira min ajli alqaafiya wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiiru huwa yacuudu ila zayd lam yanam zaydki waa ayib wa baata zaydun wuxuu ahaaday saahiran lam yanam xaal uusan hurdin jumladaas xaaliya waad ka dhigi karta wman yurid an yajcala alakhbaara muqadamaatin falyaqul makhtaara waman alwaawu lilistinaaf man xarfu shardin jaazimun yajzimu la man ismu shardin jaazimun yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi wathaani jawaabuhu jazaauhu yurid ficlu shardin majzuumun biman wa calaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ilىa man wاljumlaةu man waa ficlu shardi man waa ismu shardi yuridna waa ficlu shardigi an yajcala an xarfu masdari wa nasbin yajcala ficlu mudaaricu mansuubu ban w calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilىa man alakhbaara mafcuulu bihi mansuub alأkhbaara mafcuul bihi أwl mansuub calaamaةu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi wاlأlif lilإطlaaq muqadamaatin mafcuul bihi thaani mansuub wa calaamatu nasbihi اlkasra niyaabata can اlfatxa lanahu min liannahu jamcu lmuanath saalim jacala waxay kamid tahay laba mafcuulay qaadataa faacilkeeda wuu qarsan yahay akhbaaraha mafcuulkeeda awalkaa muqadimaatinna waa khabarkeedii maadaama khabarkii jamculmuanath saalim ou dhacay khabarkii mafcuul hadduu yahay waa mansuub jamcu lmuanath saalim maxaa lagu nasbi jiray kasra niyaabatan can ilfatx ayib markaasaan leenahay waljumlatu min alficli wاlfaacili walmafcuulayhi yajcala jumladaas an souma gelin fii ta'wiili masdarin mafcuulu yurid wالtaqdiir waman yurid ninkii doona jacla اlakhbaari muqadimaatin falyaqul marka jacladaas mafcuulu bihi yurid mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira an wamaa dakhalat calayhi waa in loo raadiya in laysku dhalaaliyo falyaqul alfaau alfaau waaqicaة fi jawaabi sharطi liyaqul alaamu laamu اlamri yaqul ficlu mudaaricu majzuumu bilaam اlamri wa calaamatu jasmihi sukuun liyaqdi calayna rabuka ay lamid tahay wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ilaa man waman yurid ninkii doona jacla akhbaari muqadimaatin falyaqul qofkaas ha yidhaahdo makhtaara macnaha falyantiq makhtaara wاljumlaة min alficli wاlfaacili falyaqul fi maxali jasmin jawaabu man makhtaara maa ismu mawsuul bmacna aladii mabniyun cala الsukuuni fi maxali nasbin maquulu yaqul اkhtaara ficlu maadi mabniyun cala اfatxi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiruhu yacuudu ilaa ma wjumlaة اkhtaara laa maxala laha min اlcraab lannaha silaة اlmawsuul mithaaluhu mithaalu mubtada marfuucu biاlibtidaa wa calaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi mithaalu mudaaf wlhaau mudaaf iley mabniin calى dami fi maxali jarin wاlkhabru maxduuf taqdiiruhu mithaaluhu qowluka qad xarfu taxqiiq kaana ficil maadi naaqis tarfacu ism tansib khabr samxan khabaru kaana muqadam mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi waailun ismu kaana muahar marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi waljumlatu min kaana wasmiha wa khabariha fi maxali nasbin maquulu qowl maxduuf hadaanan ku khabrino mithaaluhu qowlukaan soo qadarna waa wa waaqifan alwaawu xarfu caطfin waaqifan khabaru adxى muqadam mansuubu calaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi bilbaabi jaaru wa majruur mutacaliq badxى adxى ficil maadi naaqis yarfacu اsma wayansib اlkhabr asaa'ilu ismu adxى marfuuc calaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirih wa waaqifan bilbaabi adxى saa'ilu waxay ku cadfan tahay qad kaana samxan waa'ilu w in taqul yaa qowmi qad kaana almaطr falasta taxtaaju laha ilى khabr w in alwaawu lilistinaaf in xarfu shardi jaazimu yجzimu ficlayn اlawl ficlu shardi w thaani jawaabuhu wa jazaauhu tqul ficlu shardi majzuumu bin wcalaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta yaa qowmi yaa xarfu nidaa qowmi munaada mansuub wcalaamatu nasbihi fatxaة muqadaraة calى maa qabla yaai اlmutakalim اlmaxduufati liلtakfiif manaca min duhuuriha ishtigaalu اlmaxali bxarakati اmunaasaba isimka haddii ya loo idaafeeyo isimka munaadaha ah haddii yaa ulmutakalim loo idaafeeyo lix luqa ku banaan saddex waa xaraka saddexna xaraf waay yaa qawmi yaa qawma yaa qawmu waa ku banaan tahay yadiyaa meeshaas u qardaran isimkana mucrab waay ko yaa qawmii in la yidhah yadi la sugo yaa cibaadii iyo in yadi di la kordhigo yaa qawmiya yaa cibaadiya aladiina asrafu in la yidhaah iyo in yadi alif loo bedelo kasradina alif oo fatxa loo bedelo yaa qowmaa la yidhaahdo oo yaa xasrataa yaa asafaa oo kale ay noqoto marka hadda aniga waxaan kugu soo dhowey xaraka ahaan yaa qowmi yaa qawma yaa qawmu laakiin xaraka kasta waxbay ka dhalataa yaa qawma markii la in asalkeeda yaa qowmaa la yidhaahdo oo alifta la gooyo fatxadii la baaqiyeel ku imaan kartaa marka asbaabta ay u dhashaan waa goonigeeda laakiin lixdaas inay ku banaayay ogow min beyniha yaa qowmi ay ka mid tahay qad kaana almataru qad xarfu taxqiiq kaana ficlu maadin mabniyun cala fatxi almataru faacil marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhir lannu kaanadii taamo waay falasta alfaa waaqicatu fi jawaabi shardi lasta las ficil maadi mabniyun calى sukuun liitisaalihi bidamiir rafci mutaxariki wataau wataau eh, ismu leysa mabniyun cala lfathi fi maxali rafcin taxtaaju ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta laha jaar wamajruur mutacaliq bitaxtaaju ilaa khabrin jaar wamajruur mutacaliq bitaxtaaju إلى خبر waa معرب لhاana jaarka مجrوurka waa مبني والجملة من الفعل والفاaعل تxtاaج في محل نصب خبر laysa lasta khبرkeedi whakada yصنc kul man nafth bha ida jaaءat wmacnaha xadaث whaakada sidaas buu yasnacu ku samaynaa kulu man shaksi dhammaantiis nafatha ku dhawaaqay bihaa bikaanadii ku dhawaaqay idaa jaaءat kaanadii hadday timaado walxaal macnaaha macnaheedane xadatha ay tahay waa wixiyaa soo diriyay ama wixiyaa la helay ayib wahaakada jaaru wamajruur mutacaliqu biyasnacu haakada in badanaa soo ciraabnay xarfu tanbiih waa haadaadi kaafki waa xarfu jar daa ismu ishaara mabniyu cala sukuuni fi maxali jarin mutacaliqu bima bacdahu jaari majruurkaas yasnacu ficlu mudaaricu marfuuc bidama daahira kulu faacil marfuuc bidama daahira kulu mudaaf man ismu mawsuul bmacna aladii mabniyun cala sukuni fi maxali jarin mudaafu ilayhi nafatha ficlu ficlu maadi mabniyun cala alfatxi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ilaa man biha jaar wmajruur mutacaliq bnafatha wa jumlatu man nafatha laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul ida darfu zamaan mabniyu cala sukuni fi maxali nasbi mutacaliq bima bacdaha aw man nafatha jaaa ficlu maadi mabniyun cala alfatxi wataw calaamatu taأniith wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru hiya tacuudu ilى kaana w jumlaة jaaءat min alficli wاlfaacili fi maxali jarin mudaafu ilayha w macnaaha alwaaw اlxaal macnaa mubtada marfuucu calaamatu rafci damaة mqadaraة calى اlأlifi manaca min duuriha tacaduru macnaa mudaafha mudaafu ley mabni calى sukuni fi maxali jarin xadatha ficlu maadi mabniyu calى اlfatxi wاlfaaxilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى اlmacnى wاljumlaة min alficli wاlfaacili xadatha fi maxali rafci khabaru mubtada oo macnaha khabarkeed idaa jaad haday timaado wlxaal macnaaha macnaheedana xadatha ay tahay haddii kale xadathadaas lafdi ahaan waa ugu khabri kartaa macnaaha mubtada xadatha khabaru mubtada mabniyu calى اlfatxi fi maxali rafcin ama marfuuc calaamatu rafci dama muqadara manaca min duuri ishtiqaal maxali bxarakat اlxikaaya labada waa kuu banaanta wاljumlaة w macnaaha xadatha fi maxali nasbi xaalu min faacili jaaat jaaat kaanadii oo hiya ah damiirkeeda laga xaalayna wاlbaau takhtasu bilaysa fi اlkhabr ka qowlihim laysa اlfatىa bاlmuxtaqar wاlbaau ba'dii takhtasu waxay ku gaar tahay bilaysa ay ku gaar tahay fi اlkhabri fi dukhuuli khabri hayna gaar kaga tahay ka qowlihim weeyaano laysa alfataa shaabki ma aha bilmuxtaqari mid la xaqiro ma aha wاlbaau alwaaw istinaaf albaau mubtada marfuucu biاlibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhiri takhtasu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru hiya tacuudu ilى ba takhtasu badi wa bilaysa albaau xarfu jar laysa majruur bilba mabniyu cala alfatx fi maxali jarin aljaar wاlmajruur mutacaliqu btakhtasu fi lkhabri jaarun majruur mutacaliqu btakhtasu ka qowlihim khabru limubtadain maxduuf taqdiiru wadalika ka qowlihim laysa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi wa huwa naaqisu yarfacu isma wayansib اlkhabr alfataa ismu laysa marfuucu calaamatu rafci damat muqadaraة clى اlأlifi manaca min duhuuriha التacaduru bاlmuxtaqari albaaw xarfu jarin zaa'id almuxtaqari majruuru bilbaa wa calaamatu jarihi haddii aad aad albaa xarfu jarin zaa'id almuxtaqari khabaru laysa mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu muqadaraة calى aakhirihi manaca min duhuuriha ishtigaalu اlmaxali bxarakati xarfi اljari zaa'idi muxtaqiran ay ahayd xarafkan zaa'idkoo ba'da ah waxa weeyaan jar ou daahir ahaan u keena laakiin macno ahaan way kordhigan tahay sidaasaa le maha lama dhaha bilmuxtaqiri jaaru majruur mutacaliqu bikhabrin maxduufin taqdiiruhu laysa alfataa kaa'ina bilmuxtaqir lama dhaha bada waa zaaida muxtaqar khabar mansuub waaye laakiin nasbada inay ka muuqata waxaa u diidaya dukhuul xarfiljari zaaida caleyh wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmain